alxamdu lilah wsalaatu اllaahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalى aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd fayaquulu musanifu gafara allahu lah almaadatu athalithatu fii bayaani shuruudi ansibati almusakayaati waalmaqaadiri alwaajibati fiiha cashirkan cashirkii laba iyo siddeetanaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu zakaa cashirkan wuxuu ku saabsan yahay waxaa sakada laga bixinayo heerka inay gaaraan ay tahay lagama maarmaan iyo qadarka la bixinayo awal waxaynu soo sheegnay maalka inuu laba u qeybsamo qayb laga saka bixiyo qeyb aan saka laga bixinin kolka intii sakada laga bixinaayey heerka inay gaaraan la rabo iyo qadarka laga bixinayo ayuu cashirka galabta ku saabsan yahay almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fii bayaani shuruudi ansibati almusakayaat inta sakada laga bixiyo heerarka la raba inay gaaraan shardiyaalka loo xiray iyo shardiyaalka caddaynteeda gudaheeda ayuu u maado yahay waalmaqaadiir wa fii bayaani almaqaadiir qadaryaalaha la cadaynaya maqaadiirta alwaajibaati ee waajibtay fiiha fi lansiba ansibada laga bixinaya maqaadiirta ka waajibtay cadaynteeda ayuu umaadan yahay kolka maalkii sakada laga bixinayey annaqdaan baa u horeeyey adahabu walfida wamaa yaquumu bihimaa wamaa yulxaqu wixii la haleeshiiyey ayaa u horeeyey haddana wixii waxaa ugu horeeya laga bixinayey wa annaqdaan wamaa fii macnaahumaa wixii iyaga macnahoodii qaba oo naqdaanka ku macnaa labadaa ayaa laga hadlaya kow adahaabu dahabkii wa shardu sakaatihi dahabka sakadiisa shardigeedii waxaw an yaxuula inuu wareego calayhi calaa dahab dahabka korkiisii alxawl sanadkii inuu soo wareego laba-iyo toban bilood inay u soo wareegto waa shardiga koowaad adahabu dahabkii wa shardu sakaatihi dahabka sakadiisa shardiga la rabana ayaxuula inuu wareego calayhi dahabka korkiisa alxawlu sanadii inay soo wareegto oo bishii dahabka la milkiyey bishaadii kale in la gaarow shardiga labaad waa an yabluqa waa in dahabka la haystaa uu gaaro nisaaban heer inuu gaarow marka heerka inuu gaaro looga saka bixinayaa waa maxay wa nisaabuhu heerka inuu gaaro la rabana cishruuna diinaaran waa inuu noqdo labaatan riyaal ama labaatan shilinee dahabow labaatankaa markuu gaaro ayuu heerkii looga bixinayay gaaray xataa sagaal iyo toban iyo nus hadduu yahay laga bixin maayo nisaabka marka koowaad ama heerka koowaade inuu dahabka gaaro looga saka bixinayo labaatan diinaaru diinaar waa shilinkiisa wa nisaabuhu nisaabu dahabi dahabka heerka looga saka bixinayo cishruuna diinaaran labaatan shilin inuu gaaro oo shilinkii waa isaga dahabka ah kolka markuu gaaro labaatan shilin oo dahaba walwaajibu qadarka waajibay fiihi labaatankii shilin ee dahabka gudaheeda ka waajibayna rubcu lcushri cushrigii waa laba diinaar rubuceedna waa nisf nisfu diinaar ilaa cushrigii oo laba diinaara rubuciisii wey kolkaa fa fii kulli cishriina diinaaran labaatan diinaar oo dahaba kulligeed gudaheeda nisfu diinaarin diinaar niskiisaa ka waajibay wamaa zaada kolkii labaatankay gaartay wixii ka batana fa bixisaabihi intii ku aada ayaa laga bixinayaa zaa'idkaas labaatan ka batay inta ku aadda ayaa laga bixinayaa qalla hadduu yar yahay aw kafiru ama u badan yahay oo meeshatan waxaad arki doontaa xoolihii inuu dahabka iyo fidaday khilaafsan yihiin oo xoolaha laba nisaab wixii u dhexeeya wax laga bixin maayo laakiin dahab iyo fidlo wixii u dhaxeeya kooduu hadduu nisaabkii hore guntamo waa laga bixinayaa wamaa zaada wixii labaatanka diinaar ka batay fabixisaabihi xisaabtiisa yaa laga bixinaya qalla zaa'idkii hayaraaya aw kasura zaa'idkii badayaaba halkaasaa dahab ku urursan yahay laba alfidatu lacagtii wey fidadii wey washarduhaa fidada shardiga looga saka bixinaya waa sidii dahabkao kale alxawlu kabil kabil inay soo wareegto wey kolka iyadoon labiyo toban bilood ama sanad kaamila usoo wareegin waxba fidadii laga bixinayo kolkaa waxay taa kula mid tahay dahabkii oo kale alfidatu fidadii wey wa sharduhaa fidada shardiga looga saka bixiyaana alxawlu kabil kabil inay usoo wareegto wey shardigii labaadna waa lamid wa buluugu nisaa heerka looga saka bixiyo inay gaarto wey ka dahabi bay lamid tahay oo labadaa shardi baan dahabkii u xirnay nisaab dahabka inuu gaaro oo labaatan diinaara iyo kabalkaba inay usoo wareegto oo sanadkiiyo fidladiina waa sidii oo kale nisaabkeedii unbaa in lagu sheegaad u baahanta wa nisaabuhaa nisaabu ulfida fidlada heerka wax looga bixiyo khamsu awaaqin shan waqiyadood inay gaarta wey waqiyadii la arkaaba afartan wey kolkaa shan afartan laba boqol wey kolkaa mi-ata dirhamin inay fidadii gaarta wey wa nisaabuha nisaabulfida fidada heerka looga saka bixiyo khamsu awaaqin shan waqiyadood wey waayo shanta waqiyadoodna mi-ata dirhamin laba boqoloo dirham oo fidadii awey walwaajibu qadarka waajiba fiiha filfido shankii waqtiyadood qadarka ka waajiba subxulcusri cusrkii kun i oo toban meel oo afar laga dhigay meeshadi ka dahabiday mid tahay fa fii dirhamin laba boqoloo dirham gudaheed waxaa ka waajibaya khamsu daraahima shan dirham baa ka waajibaysa wamaa zaada intaa wixii ka bataana fa bixisaabihi intii ku aadan baa laga bixinaya oo hadduu hal dirham dheer yahay ama uu dahabkii hal dinaar dheeraado qiyaastii ku aadan baa laga bixinaya wax la cafiyey male waa garanay marka haddii fidladii ay nisaab gaarto dahabkiina uu nisaab gaaro laakiin ninkii wuxuu haysaa dahab iyo fidlo midlaarkaaba nisaab ma gaarin fidladiisu laba boqoloo dirham ma dhanna dahabkiisuna labaatan dinaar madhana sidee la yeelayo shiikhaa kuu sheegay saddex waxa wey man malaka qofka hanta qistan waxoogaa min adahabi kamida an lam yamluq gaaray annisaaba labaatan dinaar wa aakhara qeyb kalena waa uu milkiyey min alfidati kamida lacag laakiin lam yabluq inisaab laba boqol dirham ma gaarayso jama uu kulminaya qadarkii dahabka iyo qadarkii fidada ayuu macan wadajir u kulminaya ee fa idaa balaqa hadday labadii waxoogaa gaaraan nisaaban hadday gaaraan markii laysku tiriyo hadday labaatan diinaar gaaraan ama laba boqol dirham gaaraan oo xisaabta fida la isugu geynaya ama dahabnimaa laysugu geynaya zakaahumaa markaasuu labadii ka saka bixinaya macan wada jir kulan mid la arko dahabkiiyo fidadiia bixisaabihi inta ku aada ayuu ka bixinaya man malaka qofka hanta qista waxoogaa min adahabi kamida an lam yablugi nisaab nisaab gaaraynin wa akhara qeyb kale min alfidati kamida lam yablugi nisaab aan labadii boqolee dirham gaarsiisnay jamacahumaa labadoodii buu kulminayaa macan wada jir faidaa balagaa hadday labadoodii gaaraan nisaaban heer wax lo-oda bixiyo markay gaaraan ayuu sakaahumaa labadii ka saka bixinaya macan wada jir kullan qayb la arko oo dahabkii ama fidadii ka mida bixisaabihi inta ku aadan ayuu ka bixinaya daliilkeedii waa limaa kiba u daliila ruwiya la wariyey maxaa la wariyey ana anabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaha korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye dama dahaba dahabkii inuu u dumay ila alfida uu fidadii u dumay waalfida inuu fida dumay ila dahabi uu u dumay baa la wariyey ka gadaal goortuu isu uu akhraja nabiga bixiyey azakaata sakadii buu bixiyey canhuma dahabkii iyo fidadii ayuu xaggooda ka bixiyey madhabka imaamu maalik iyo abuu xaniifa waa sida xadiidkana waxa uu wariyey xertii sheikh maalik ba can bakiir ibni bukayr ibni cabdillaahi ilashad ayaa ka warisay madlati sunnatu sunnadii nabiga waxay ku tagtay ana anabiya sala allahu calayhi wasalama dama dahaba ila alfida wadama alfida ila dahab wa akhraja zakaata canhuma taasaa ku tagtay kolkaa daliilkiina waa ka kolka qadarka la bixinayo labadooda kil rabaa la bixin karayo lacagnima kulmisa oo xataa markay labaatan diinaar ahayd fidla waa laga bixin karaya markay laba boqolee dirham ahaydna nisfu dinaaro dahaba waa laga bixin karaya kamaa sida annahu arrinka uu yahay yujzi inuu gudaayo ikhraaju axadi naqdayn labada lacag oo dahab ama fidaa midoob bixinteed can ilaakhar kii kale waa laga bixin karaya oo lacagta la hanto inay dahab noqoto oo fida laga bixiyo ama lacagta la hanto inay fida noqoto oo dahab laga bixiyo iyadana suuragel wey kamaa anahu yujzi siduu u gudaayo ikhraaju axadi naqdayn labada naqdi midkood bixintii an ilaakarkii kale laga bixiyo faman wajaba qofkuu ku waajibay caleyhi korkiisa diinaarun diinaar qofkuu ku waajibay jaaza lahu waxaa u bannaan ikhraaju casharati daraahim inuu toban dirham bixiyo min alfida kamida waalcagsuna waa bannaan tahay yasixu cagsigii waa asaxaya kadaalika sida hadda aan soo sheegnoo kale kamaa ana alawraaqa warqadihii almaaliyata ee maalka loo nisbeeyey alyowma maanta fii alaabkii wey lacagtii ahayd xaashida tusaka waa laga saka bixinaya sakaata naqdayn sida dahabka iyo fidada waa waxa looga bixinaya wahuwa ka laga bixinayana rubcu lcushri marka la toban meeleeya meeshii baa la afar meelaynaya ruucdaa laga bixinaya fii xiini ana arsidata lawra warqadaha lacagtooda lada alxukuumaat xukuumayaal agtooda tatakawan ay ka ahaato min adahabi waalfidati ma-an labadaba oo warqadan lagu dhaqmayo dahab iyo fidlo ayay wada macno qabtaa sidii baa looga bixinaya waxaa jirtaa markaa badeeca waxa la yihaa oo ninka ganacsanaha wixiisu mardah bay galayaan marfi bay galayaan mar dhar bay galayaan mar raashin bay galayaan sidee la yeelayo waatan iyadan arbaca curuudu tijaara ganacsiga badeecadiisi wahiya badeecadii imaa mudaaraatun mid lagu dhaqmayo la wareejinayo oo la socodsiinayo inay tahay mudaarad waa midda lagu dhaqmayo ama muctakara inay tahay mid la reebtay oo meel la dhigay oon la wareejinaynin oo lala sugayo siirka cid inay qaalowdaa lala sugaya labadaasay badaacdii u qaybsanta badeecadii mid waa la wadaa oo yowmiyaa loo gadaaya oo kolba wuxuu isleeyahay ninkan ganacsadaha wixii uu isleeyahay faa'idaad ka helaysaa yuu gelinaya taas mudaaraad baa la yihaa waa mid la iibinayo lilbeyci washira bay u joogtaa taasi waa qayb qaybna intuu soo gatay buu meel ku dabooshay meel buu ku gabirtay wuxuu sugayaa goortuu siirkeeda kaco <clears throat> sida la kala yeelaya arag quruudu tijaara ganacsiga badeecadiisii wahiya badeecadii imaa mudaaraatun mid la wareejinayo la gadayo inay tahay aw muctakaratun inay tahay mid la qabirtay oo meel la dhigtay labadaa wey kaanad hadday badeecada tahay mudaaratan mid la wareejinayo mudaaraada qawwa maaha ninkii lahaa baa qiimaynayaa badeecada binuquud lacag buu ku qiimaynayaa ra'sa kulli xawlin sanad la arka markuu dhammaado ayuu qiimaynayaa oo badeecadu haysto lacagtu asal ku gaday ee fidliya dahaba tiibuu ku qiimaynayaa fa in balagad jagadaal hadday gaarto nisaaban heer wax looga bixiyo aw lam tabluq haddaydan gaarin walaakina yeeshee ladayhi wuxuu haystaa oo kale nuquudun ukhra laca kalo hayraha midaan la ganacsan aan ahayn ayaa u taalla sakaaha waa ka taskiyeynaya oo sakadii ayuu ka bixinaya sakaaha sakadii buu ka bixiya binisbati itnayni wa nisf laba iyo bar filmiya boqolkiiba wuxuu ka bixinaya qadar dhan laba shilin iyo nusmu wain kaanad marka waa markay tahay badaca la wareejinayo haday tahay badac inta la gatay meel lagu qabiray oo bakhaar la dhigay lala sugaaya qaaloobin wain kaanad hadday tahay badacadii muxtakaratan mid la qabiray sakaaha waa taskiyeynaya hawtal badeecadiisa yowma baycihaa maalintuu gadaayo ayuu lisanatin waaxida hal sana sakadeed bixinaya walow makasood haba nagaado badeecadii ha nagaato acwaaman sanadyaal cindahu ganacsadaha agtiisa yantadir hag uu korto bihaa badeecada khalaa al ascaar sixiryaala qaaloobidooda uu la sugaayo sidaasba ha ahaatow saasuu u maamulayo meeshay u halaysa kolkuu gado ayuu sanad sakadeed bixinaya hadday doonto sanayaal fara badanba agtiisa ha taallow shams adduyuun ninkii dayn buu leeyahy dahabna male fidaba male ganacsada ma ah laakiin dayn buu dadku leeyahay sidee la yeelaya daynka allaba un baa loo kala fiirinaya wax sidii gacantiisa ku jiroo kale nin khani ah oo maalqabeena ayuu daynka ku leeyahay mar alla markuu baahdaba waa u dhiibay sidaas hadday tahay sakadeedii wuu bixinayo wax gacantiisa ku jira ayay lamid tahay laakiin haddayan sidaa ahayn waa la fiirinaya mucsinan waxba haysanin miya mase nin waxaysaw adduyuunu denyaalkii wey man ruuxii kaana lahu wuu ahaaday calaa axadin axad kale korkiisa qofka daynun kule qof kaluu dayn ku leeyay wa kaana wuxuusa ahaaday yaqdiru mid awooda cala alxusuuli gacan ku dhigid korkeed calayhi cala dayn daynkii gacanta lagu dhigo mataa waktigii uu shaa doono yuu gacanta ku dhigi karaya wajaba waxaa waajiba caleyhi korkiisa ku waajiba an yadumahu inuu daynkii u dumo ilaa maa wixii cindahu isaga gacantiisa ku jiray ees haystay oo min nuquudin lacag kale ah aw xuruubin badeeco kale ah kolkuu isu dumo tii daynka uga maqnay iyo hayey goortuu isku daro wayusakiihi waa ka saka bixinaya isku darkii mataas xaala goortuu soo wareego caleyhi korkiisa alxawlu sanadii markay usoo wareegtabu hadduusan lacag kalaba hayninna kistaas deynka u maqan wa in lam yakun hadduusan u aanin lahu qofkii maalqabeenka ah nuquudun lacag siwa deyni aan deynkii ahayn oo wakaana deynu deynka maqanaase fara badan uu ahaaday yabluqu mid gaaraya nisaaban nisaab mid gaaraya zakaahu waata sakeeya kadaalika sidaasuu u sakaynaya waman kaana qofkuu u ahaaday lahu isaga daynun dayn buu leeyahay wuxuuse ku leeyahay alaa mucsirin qof ayra oo waxba haysanin korkiisuu ku leeyahay laysa uma ahaanin lahu ka daynta leh istirdaadduhu inuu soo noqdo ma heli karo inuu soo ceshado mataa goortuu raba uu soo ceshado ma heli karo sakaahu waa sakeeya yowma maalin uu yaqbiduhu daynkii gacanta ku dhigo yuusaka ka bixinaya lixaamin waaxidin hal sanad sakadeed ayuu bixinaya walow madad haba tagto intay deenka ka maqnay calayhi cala almaaliki ka lacagta le korkiisa ciddatu sanawaad sanayaal badan ba ha tageene hal sanad ayuu ka bixinaya intaa waxaa weeye badeecadii iyo anaqdaad adahab walfida waxa rikaas la yidhaahdaa jir rikaasku waa maal duu kufaareen ayaa culamada soomaali ku fasiri jirtay dadkii jaahiliga ah ayaa meel maal ku duugay adiga oo meeshii faagfaagaya yaad maalkii ka kor dhacday nicmadan alla kusiya sahalka ku heshay kabil kabil lagula sugi mahaa kolkaasaad gacanta ku dhigtay ayaa waxaad ka bixinaysaa dahab iyo fidla noocuu yahayba markaas ayaad ka bixinaysaa qadarkaad heshay khumus khumus waa maxay waxaan alla kuu sahlay ee dahabka ama fidladaa ay gaalo meesha ku dugtay ugu carartay ama aad sahalka ku heshay markaad gacanta ku dhigto adiyaa shan qaybood oo isleeg aad ka dhigaysaa afar qaado midna muslimiintii masaakiinta sii sikaasaa magaciisa af cubeed lagu yira duu kufaareedu lix arikaazu duu kufaareedkii wey dhagaxyo kuskusanoo meel la yaala arki jirnay kolkaasay soomaalida dhihi jirta xadaaltiiriyaa la yiraa dhagaxaas calaamo in looga dhigaa laga yaabo soomaali maba taqaan waxaa inay faqato inay waxaas faqato ma taqaan kolka wixii haddii la duugay dahab iyo fidla miduu yahay oo lala kulmay saasaa loo maamulayo arikaazu duukufaareedkii wahuwa dafnuljaahiliya jaahiliyadii islaamka ka horeysay wixii dhulka lagu duugay faman wajada qofkii hela biardihi dhulkii uu lahaa aw amase daarihi meeshuu degnaa ayuu maalan xoolo ka helay dahab iyo fidaa ama badaaco kalaa madfuunan lagu duugay min amwaali iljaahiliya jaahiliyadii islaamka ka horeysay xoolaheedii kamida wajaba waxaa waajiba calayhi qofka helay korkiisa an yusakiyahu inuu waxaas meesha lagu duugasalay kasaka bixiyo bidafci khumusihi shan meel meesheed dhiibideedii ha looga saka bixina ila alfuqaraa ceyrtii la siiyo waalmasaakiin danlaydii la siiyo waalmashaariic howlihii yaa lagu bixina alkhayriya masaajidii iyo wixii masaalixu lmuslimiina ayaa lagu bixinaya daliilkeediina liqowlihi hadalkii nabigaa daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiya uu nabiga yihi fi rikaasi duu kufaareedkii alkhumus shan meel meesheed a laga bixina xadiidkana muslim iyo bukhaariya wey toddoba almacadinu waa jawhartii aan dahab iyo fido ahayn macaadinaa la yihaah ama dahab wey ama fido wey see la yeelaya toddoba almacaadin tanna god qalinaa la yihaah godaa la qoday qalinaa laga helay dahab iyo fido almacaadinu godqalinkii wey in kaana almacdin godkaan la qoday waxaa laga helay dahaban hadduu yahay dahab oo fidatan hadduu yahay isagana xawla la zaka maaligii waa zaka bixiya mastakhrajahu wixii uu soo baxsaday minhu min almacdin godgolinka wixii uu kala soo baxay ee dahabiya fidaa ayuu wax ka bixinaya waas imisaanku uu gaaro qadarka ama labaatan diinaar ama laba boqoloo dirham inuu dhan yahay in balaqa hadduu gaaro nisaaban nisaabka qalinkana waa soo ogaatay dahab hadduu yahay labaatan diinaar hadduu fidla yahay laba boqol dirham kolka xawl soo wareega la sugi maa wasawaa-an waxaa siman xaalal xawlu inay kabilka bil wareegtay aw lam yaxid inuusan wareegin farqi male fa inahu qofka maaligaa yajibu calayhi korkiisa waxaa ku waajiba kulamaa mar kasta istakhraja uu la soo baxo kamiyatan xoogaa dahab ama fidaa zakaaha qadarkuu la soo baxay hadduu nisaab dhan yahay buu ka bixinaya subxu lcishri waatadaan mataa balagad wixii lala soo baxay ee qalinka ah mar alle markay gaarto nisaaban reerkii wax looga bixinayo labaatan diinaar ama laba boqoloo dirham mar alle markay gaarto wahal yusakiihaa makasaka bixinaya birubci lcushri oo looga bixin jiray dahabka iyo fidada aw bilkhumusi oo rikaaska yuu kufaareedka laga bixin jiray labadan kee la haliishiina ka rikaasi sidii diin kufaareed kan waa la isku khilaafay ikhtalafa ahlulcilmi aqoonyahanadii ay iskhilaafeen fii daalika arrinkaas gudihiisa ay isku khilaafeen faman qaala qofkii yidhi yusaka almacdin dadqalinkii waa laga saka bixina bilkhumusi shan meel meel a laga bixina kaasahu wuxuu ku jaangooyey arinkaasi duu kufaareedkii korkiisa uu ku jaangooyey waman qaala qofkii yidhina yusaka waa laga saka bixinaa macdinkii dahabkii iyo filadii godka laga helay sakaata naqday maxagta sakadeedii oo rubxulcushriga akhada wuxuu qaatay bicumuumi qowlihi nabiga hadalkiisa caamnimadiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yihi walaysa maaha fii maa duuna khamsi awaaqin shan wuqiyadood wixii ka yeel sadaqatan maaha ayuu qabsaday wafa qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama khamsa awaaqin uu yihi ashaamilun kulminaya lilmacdini godkii laga helay iyo wakayrihi taan god laga helin ee banaanka taallay kolka labadaa kii loo duwaba waalamru amarka lagu maamulaa macdinka fii haadaa in ama lagu daro dakaatu naqday ama lagu daro rikaaskii waasicun amar iska waasaca oo labadaba waa la heli karaa walxamdu lilah ilaaha mahadle dhibaataiyo buuq ma jiro wa amaa idaa kaana almacdinu macdinkii laga helay meesha dahab iyo fid lama noqonin noocyaalkii kaluu noqday wa amaa idaa kaana almacdinu hadduu noqday good qaliinkii xadiidan bir aw naxaasan maar aw kibriitan waa mid kale aw hayraha wax kaloo waxaa lamida ah jawaar iyo xuliyadiiya noocaasuu noqday reeman iyo waxaase yidhaahiin wayustaxabu waa la jeclaystay taskiyatu lmustakhraji ka lala soo baxay kaseka bixintiisa minhu min almacdin lagala soo baxay ayaa mustaxaba min qiimatihi macdinkan lala soo baxay qiimigiisii ayaa laga bixinayaayo dahab iyo fida lagu qiimaynaya kolka wuxuu ku qiimi noqdo ayaa qiimigiisii laga bixina sidii badeeca ah loogu dhaqmay min qiimatihi ayaa laga bixinaya binisbati itnayni wa nisf filmia boqol la arkaba laba iyo nus ayaa laga bixinaya sababkuna in lam yarid ma soo aroorin nasun war sariixun cad oo rabbi iyo rasuul xadiid iyo qur-aan midna fii wujuubi zakaa sakadii waajibideeda gudaheedii nas kuma imaanin fiihi macdinkaas aanan ahayn dahabiyo fidlo nas kuma iman walaysa huwa min adahabi ka mid ma ah oo dahabka lagu dari lahaa aw ilfida ka mid ma ah oo fa yuzaka labada hadduu yahay nasaa ku soo arooray waa laga saka bixinaya wujuuban waajibnima looga bixina toddoba waa ka sideed almaalu maalkii almustafaadu ama xoogaagii maashaa la yaa faa-iido dhashay ama xoolihii la dhaqanay geel iyo aryalo ayaa wax dhaleen maalka sidaasoo kalaa nisaab gaara loo gunti maaye maalkii dhalaa lagula sakaynaya maalkii dhalay uu saka ku noqonaya almaalu xoolihii almustafaad la faa'iidaystay in kaana almaalu maal hadduu yahay almustafaadi la faa'iidaystay ribxu tijaara ganacsi faa'iido ka dhalatay oo dahabkii iyo ganacsi ahaan la gadaaye ayaa faa-iida la helay aw amase nitaaju xayawaan lo-diiyo arig iyo geeli la dhaqaayay ayaa dhaldhalay dadka waa taskiyeeya waxaa lagu taskiyeynaa ninka maaliga oo uga saka bixina bisakaati aslihi asalkii dhala oo xoolihii horaa dahab iyo filamiduu yahayba kaasaa looga saka bixina isaguu ku yahay xawl kaloo loo guntaayo male walaa yuntafatu la milcsan maa ila alxawli kabil kabil fiihi fi lmaali lmustafaad xoolahan la faa'iidaystay eena faa'iidada ku yimid loo fiirin mahaa xawl ee waxaa u xawla asalkiisii oo hadduu maal yahay lacag yahayna dahabkiiyo fidadii hadduu xoolo nool yahay kiyaa la fiirinaa walaa yultafatu ila alxawli fiihi kabil kabil loo fiirin maha wain kaana almustafaadu maalkan la ribxee la faa'iidaystay min gayri ribxi tijaara tijaaro ribxeed maaha aw nitaaji xayawaanin maaha si kaluu kugu soo galay adoo iska jooga ayaa lacag lagu siiyey istaqbala bihi isagii istiqbaal waa lagu samaynaya in kaana nisaaban hadduu yahay xawlan kaamilan tuma sakaaf maalkaas ama waad dhaxashay ama waa lagu siiyey ama meelaad ka heshay ee xoole aad sii lahayd kama dhalanin kolkaasi waxaa laga dhigayaa mustaqil istiqbaal baa la madax banaynaya kolka markuu ku soo galay eeda madaxashay ama heshay ama lagu siiyey hadduu nisaab dhan yahay markaasaad kow leedahay labiiyo tobankii bilood ayaad u tirinaysaa wain kaana haddii yahay almustafaadu maalkii la faa'iidaystay min gayri ribxi tijaara tijaaro faa'iidadeed maalkii la faa'iidaystay wain kaana almustafad maalka la faa'iidaystay min gayri rixi tijaaratin ganacsi faa'iidad khayrkeed hadduu yahay aw nikaaji xayawaan khayrkeed hadduu yahay ustuqbila bihi waa la qaabilaya in kaana nisaaban hadduu yahay waxaa lala qaabilaya xawlan kabil kabil kaamilan buuxda suma ka gadaad ayuu sakaahu maaligii ka saka bixinayo misaalkii dhegeyso faman wuhiba qofka la siiya low isaga maalun waa loo xoolo gooyey wax nisaab dhan baa la siiyey aw amase warisahu adoogiisiiyo waalkiisuu ka dhaxlay sakaata ilaa ilaa aka laa sakaata fiihi laa sakaata fiihi saka male wixii la siiyey ama dhaxlay laa sakaata ilaa baa iigu taha saka male xataa yaxuula ilaa uu ka soo wareego calayhi maalkii laysi siiyey ama la dhaxlay korkiisa alxawlu ilaa kabil kabil ay ka soo wareegto laa sakaata fiihi ba-alan alif wuxuu ahaa lacagti intaasay naba gaartay iyo wixii mulxaqu ahaa ee la raacsiiyey kolka xoolihii noolaa mawaashidii ah loo yimid ba alancaamu nicmoley wahya kawalibinu geeli wey wa shuruudu sakaatihaa geela ka saka bixintiisa shardiga shuruudeeda waxaa ka mida an yaxuula inuu wareego calayhaa cala alibili geelii korkiisa alxawlu sanadii inay soo wareegto wey wa an tabluqa sanadii inay gaarto wey nisaaban nisaab inay gaarto wey wa nisaabuhaa sakadii nisaabkeedana an takuuna waa inay gaarto nisaabuhaa nisaabu libil ilaaga heerka inuu gaaro laga rabo ee sakadiisii ay ka bilaabanayso an takuuna khamsan shan neef inay noqoto wey afar neefoo geela saka male khamsan shan neef min alibili geel ka mida iyo fa akhar shan iyo ka badan shan wax ka yar saka male daliilkii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuu nabiga yidhi laysa ma aha fiima xoolo gudahood duuna khamsi daydin shan neef geel ka yar sadaqatan sadaqa ma aha xadiidka muttafaqu calayhi kolka waa shan neef ayaa ugu yar shantii marka maxaa ka waajibaya walwaajibu kan waajibaya fi lkhamsi shan halaag gudahood ka waajibaya markii kabil kabil la gaaro shaatun neef ari aw ariga jadicatun waa neefanta ilkihii u dhaceen ay u soo baxeen awfad jadcadii buu kuu sheegayo awfad waxay buuxisay sanatan laba iyo toban bilood oo u dhammaatay wadakhalad waxay guda gashay fii thaaniya sanadii labadu kolkaas soomaali laba jir bay tiraa kabil kabil bay liiqday sanadkii kaley ku dhex min haalibi ariga la dhaqdo noocu u badan yahay idaa hadduu yahay riya hadduu yahay hanamkii almusakaa laga saka bixinayay danan ida ha noqdo aw macsan ama riyaba ha noqdo yaa laga bixinayaa neef ilkihii u dhaceen oo soo baxeen ayaa la bixinaya oo laba jir waa inay kabil kabilna u dhammaatay sanadkii kalena gashay wa fi lcusri wa fi kolkaas shantii shan kalaa ku darantay sagaal saka shan neefkii horea laga bixinayo toban ba laba shanadu wa fi lcashri tobankii neefee geelaha midwooda waxaa ka waajibaya shaataani laba neef ari shan kalaa ku darantay shan iyo toban wa fi lkhamsi cashra shan iyo toban neef geel gudahood halaasu shiyaahi saddex neef ari yaa laga bixinaya wa fi lcishriin labaatan neef geela ah, arbacu shiyaah afar baa laga bixinaya afar marka ay shan iyo labaatan gaarto marka ari waa ka baxday geel bay gashay waatana wa fi lkhamsi waalcishriin shan iyo labaatan neef oo geela bintu makhaalina laga bixina bintu makhaalin waa nirigtii habarteed ay goysay ee laga rimay habartii weli ma dhalin markaas bintu la yihi waa iman doonta markaa shan iyo labaatankii maxaa laga bixina ilmihii ayaasha dhashay oy ka rintay uurka leedahay gujiri wa fi lkhamsi waalcishri shan iyo labaatankii neefgeela bintu mukhaalid urey gabarteedaa laga bixina min alibili geela waayo bintu mukhaalo waxaa la yihaa maa neef waay awfad buuxiisay sanatan toban iyo laba bilood aw dhammaatay oo habarta ay nuugeysay khabarta ka gabaalay rintay wadakhalad waxay guda gashay bisaaniya sanadkii labaad haddii la waayo taasee la yeela mid hooyadiis irmaan tahay oo laba jira oo qurbaxa la bixina fain lam tuujad bintu makhaalowa duuraydan hirigteedii haddii la waayo oo aan la helin fabnu labuunin in habar caanulaya la bixina qurbaxa laba jira oo habar goysay da labaad laga dhalay ayaa yujzi-u gudaya canhaa bintu mukhaaladi kolka mirig ujira iyo qurba laba jira ayaa isla siman fain lam tuujad haddaan la helin fabnun labu mid hooyadii sirmaan tahay ayaa yujzi-u gudaya canha bintu mukhaala xaggeeda wahwa bnu labu waxaa la yihaa maa awfaa sanaatay laba sana mid dhammaystiray oo wadakhala galay fii taariida sanadii saddexadu kolkaa shan iyo labaatan maxaa ku xiga fa idaa balagad geeri hadday gaarto sitan wa halaatiin lix iyo soddon neef ayay noqotay fa bintu labuunin nirig laba jira oy habarteed goysay kana dhashay irmaan tahay ayaa la bixinaya aanoley gabarteed aan la bixina wa idaa balagad hadday geeri gaarto sita wa arbaciin sita wa halaatiin sita wa arbaciin yaa ku xigta lix iyo afartan faxiqatun saddex sano mid dhammaysay oo afar jira sanadkii afraad gashay ur mudatay fitiga uu safka saari karo alla raba wayda balaga hadday gaarta geeli sitan wa halaatiin sitan wa arbaciin lix iyo afartan faxiqatun afar jir ur mudatay awfad buuxisay talaata siniin saddex sano ayay dhammaysay wadakhalad waxay guda gashay fi raabica sanadkii afraad gudihiisa hadday dhaaftana waidaa balagad hadday gaarto ixdaa wasitiyn lix iyo afartan waxaa ku xiga kow iyo lixdan hadday gaarto fajadacatun midilka jabsatay awfad arbacan afar sana dhammaysato fadakhalad guda gashay fi lkhaamisa sanadii shanaad waxaa ku xiga faidaa balagad hadday gaarto sitan wa sabciin toddobaatan iyo lix fabnata labunin laba habar caanooley laga bixina faidaa balaqad hadday gaarto waa heerkii ku xigay ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan faxiqataan laba afar jir aa laga bixina faidaa balaqad hadday gaarto mi-atan wa cishriin boqol iyo labaatan hadday gaarto fafii fii kulli arbaciin afartankii la arka gudahood waxaa laga bixina ibnatu labuun in habar caanooley wa fii kulli khamsiin kontonkii la arkana riqatun mid owr mudatay oo afar jira saddex sano dhamaysay sanadkii afraad gashay aa laga bixina kolkaa geeli saasaa sakadiisii isna loo tiftiray tambiih masale dheeraadaa lagugu baraarujina man wajabad qofkay waajibtay calayhi korkiisa sinun sanad mucayanatun la cayinay oo sanayaalkan soo sheegnaa ku waajibay waxaa waaye geeli sanayaalkaan soo sheegnay w kolka sanad mucayana ayaa ku waajibay wuxuu hayaa sanadkaas mucayankaa wixii ka waajibay ma haaye ama sanadkii ka hooseeyey ama kii ka koreeyuu hayaa kolka haddii sanadkii ka hooseeyey uu yahay isaga maaliga ayaa kabaayo neef ari ah ayuu ku kaba ama labaatan dirham ayuu bixina hadduu sanadkii ka weynahaayana kaas ka weynuu dhiiba saacigii ama ninkii saka qaadaha ahaa ayaa isaga u kaba oo ziyaadada kala jirta neefa u naqa ama labaatan dirham kolka waa masalo weyn oo muhima ah. man wajabad qofkay waajibtay calayhi korkiisa sinun da mucayanatun lacayinaa ku waajibtay walam yajidhaa sanadkii mucayanka ah ma heli karo muxuu yeela dafaca almawjuuda neefku haayuu dhiiba in kaana hadduu yahay neefku haayo aqala mid ka yar sinanda min almadluubi neefkii la cayinay ee la rabay neef ka yar ayuu hayaa dafaca almawjuud ayuu dhiiba in kaana hadduu yahay aqala mid ka yar sinanda min almadluubi kii la rabay wasaada alcaamil ninkii caamilka ahaa ee sakada qaadayey ayuu wuxuu ugu kordhina ilaa neefka neefkii laga rabay neef ka yarow isagaa marka ziyaado bixina ziyaadada maxay dhan tahay wasada alcaamila kii shaqaalaha ahaa ee sakada uruurinayay wuxuu u kordhinaa shaatayni laba neef ari aw amase cishriina dirhaman labaatan dirham ayuu u saara oo isagaa naqsiga meesha ku jira ayaa kaba laba neef ariga ama labaatan dirham uu bixina laakiin neefku hayo waa neefkii laga rabay midkan weyn intaan la kor saaray isaga aa loo naqaa xaamilka u naqaaya wain kaana hadduu yahay neefku hayo akbar mid ka weyni badan min almadluub kii lagu lahaa yuu ka wen yahay zaadahu maaligii waxaa siina alcaamilu kii sakada qaadayey shaatayni laba neef ari yuusiina aw cishriina dirhaman labaatan dirham uusiina jabran saas waxaa loo naqaa kabid linnaqsi nusqaanta jirta allakaba waa dee xaggii masaakiinta marto nusqaanta ninkii sakada bixiyaa kaba hadday xaggii caami maaliga martana ninkaa masaakiinta ka wakiila ee waxaan uruurina ayaa kaba ila bna labuun ibnu labuun moogiye fa inahu yujziu waa gudaya can ibnati lmukhaab hashi uurka lahayd midigteedii imlabuna ka guda bilaa ziyaada waxma loogu daraayo kamaa taqadama sidii hormartay geeni inkaasuu ku dhamaay lodiina laba albaqar lodii shardulbaqari looda shardigeedii waxa waaye alxawlu inay kabilkabilu dhammaato waanisaab in nisaabkii ay gaarto nisaabka looda waa lagu sheegi doonaa kalibili sida geeliiba nisaab iyo xow loo rabay yaa lo-diina xawlkii kabilkabilna waa la raba nisaabkiina waa la raba wa nisaabuha nisaabu lbaqar lo-da heerka ay ku saka gaarto waa halaahuuna ra-san soddon neef inay gaarto min albaqar kamida waalwaajibu ka waajibay fii afi halaahin soddonka gudaheeda ka waajibay ijlun waajibi tabiicun raacay oo habarta la foofayo ow faa buuxiyey sanatan sanad kaamila ayuu buuxiyey faidaa balagad haddayse gaarto arbaciina badii soddon ka ahayd famanaa ku darantay wa fiiha waxaa laga rabaa afartankii gudaheeda musinatun weylku jira awfad musinatun awfad buuxisay sanatay laba sana buuxisay faidaa saadad hadday ka badato loodii afartan fa fii kulli arbaciina afartan la arkaba musinatun aan laga bixina laba jir wa fii kulli halaatiin soddonkii la arkana waxaa laga bixinaa rijlun dibigu jira daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi nabiga fii kulli halaatiin soddon neef oo la-a kulligeed gudaheed waxaa laga bixina tabicun dibi foofay habarta la foofoo banaanka aaday wa fii kulli arbacin afartankii la arkaba musinatun aan laga bixina xadiidka abu daawuud tirmidi roodiina intaasaa sakadeedii lagu dhameeyey saddex alkhanamu arigii arigii waa kan warkiisa alkhanamu ariga laba qaybood wey hiyo ba-nu idihii iyo walmaczu hiyihii wey wa shuruuduhaa idiyo riya shardiga looga saka bixina alxawlu ka inay usoo wareegto wey wa an tabluqa inay gaarto wey nisaaban heerkii looga bixinayey wa nisaabuha ariga heerka looga bixiya u horeeya arbacuuna ra-san afartan neef wey wa fiiha afartankii gudaheeda waxaa laga rabaa shaatun neef arihaa laga rabaa jadicatun ilka jabsatay ayaa laga rabaa fa idaa hadday gaarto mi-atun wa ixdaa wa cishriin arigii boqol labaatan iyo kow fa fiiha boqol labaatan iyo kow saataani laba neef ari yaa laga bixinayaa faidaa balagad arigii hadday gaarto mi-atay laba boqol neef iyo waaxidatan mid fa agtar ka badan fa fiiha halaatu siyah saddex neef ari yaa laga bixinayaa faidaa saadad hadday ka badato calaa halaati miya saddex boqol hadday dhaafto wa fii kulli mia boqol arkaba shaatu neefaa laga bixina daliilkeedii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi faidaa saadad hadday ka badato qadarkii hore loo sheegay fa fii kulli maatin saatun boqol arka neefaa laga bixina tambiihaad arrimaa dhowra yaa lagugu baraarujinay oo la xiriira zakaat ulmawaashi arigiyo lood iyo geli arrimo badan oo la xiriira dhegeyso awalan ishtarada aljamhuur culammada inteeda badan waxay shardiyeen assawma foofid fil ancaami xoolihi xoolahaaga ariyo lo iyo geel hadday yihiin inay foofaan oo caws caadi ah oo banaankaas ka baxay daaqaan baa culammadu shardiday haddayan foofinna adaaba masruufa xoolihii beledkow arigu afartan waa dhan yahay geelu shan waa dhan yahay loodu soddon waa dhan tahay nisaab waa dhan tahay laakiin wax ka qabireen oo si dadkii loo masruufo masegaa la siiya iyo calaaniya waxaa see la yeelaya taasaa la diidaya wax foofaa la rabaa ishtarada aljamhuuru culamada inteeda badan waxay u shardiyeen xoolaha saka bixintooda asawmu foofid ay foofaan filancaami nicmoole iyo ariga loodiyo geeri wahya foofidu waxaa wey an talcal maashiyatu xoolihii inay duur daaqda wey akhara sana iso badan saddexda bilood oo jiilaalkaas oo cawska la waay haddii la masruufa dhib ma leh laakiin waa inay banaanka daaqaysay sagaal bilood oo kale akhara sana sanada inteeda badan fi lcushbi daaq alcaami guud ahaaneed fil fanaati duur ku yaal saasay culamo inteeda badan shardisay imaamu maalik maya walam yashtaridhu foofidii ma shardinin fii wujuubi zakaati sakadii waajibideeda alimaamu maalik imaamu maalik ma shardinin oo wuxuu leeyahay ama ha foofto ama hala masruufo nisaabaday gaarto waa laga bixina raximahu llah ilaahay imaamu maalik ha naxariisto wahwa in sakadii ilaa wailaa la bixiyana amalu ahlilmadiina reer madiina saasay ku dhaqmaan wa xujatu ljamhuur culamo inteeda badan waxay daliishadeen qowlurasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi wa fii saa'imati alghanam ariga kiisa foofa kelimatu saa'ima foofid wey idaa kaanad hadday ahaato arbaciina afartan fafiiha shaatun neef baa laga bixinaya ilaa cishriina wa mia intii laga gaaro oo fa qowluhu hadalka nabiga sala allahu calayhi wasalama wa fii saa'imati alghanam uu yidhi ayaa intasaca waxay ka siibteen minhu qowlkaa saa'ima la yidhi aljamhuur culamadii badnay waxay halkaa kala baxeen daliila ishtiraadi sawmi foofid shardinteed daliilkeed ay ka qaateen fii zakaati il xoolaha sakadoodii fi lghanami ariga binasi nabigaaba cadeeyey wa fi libili waalbaqari go-dii iyo geelina bilqiyaasi jaangooy cala alghanam arigii korkiisii lagu jaangooyey ilaa amcaam iyo isleeyihiin xoole isleeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina fii mashaqati alcalaf masruufidda xoolahan cunto la gaday la siina iyo biyo la gaday mashaqada hawsha iyo wakulfatihi dhibka ku jira maba ku sugan yajcalu ka yeela alqayda xirid bisawmi foofid lagu xiray muctabaran mid la tixgeliyo la fiiriyo kolka tambiihaadkii mid waa midkaas oo waxaad ogaatay xoolahan xoolo duurdaaqa inay yihiin way saddex imaam qabaan imaamu maalik ayaase ku diideen laba laa zakaata zaka ma jirto tambiiha labaad fil awqaas heer dhaxaadki oo haddaan idhi geeli matalan sakadiisii shanay ka bilaabataa sakada labaadna toban sagaal hadduu yahay maxaa la yeela afartaa neef ilaa ay toban ka gaarto afartaa saka male taas wuxuu kaga duwan yahay lacagtii oon soo marnay iyo cuntada oon mari doonno timirta iyo masagada iyo famaa zaada fa bixisaabihi xoolaha nool maayo ilaa ay toban ka buuxsamaan kow arigii waxaanayii waxay ka bilaabatay afartan boqol iyo labaatan iyo koobaan ku xijinay boqol iyo labaatan haddii ay neefka laga bixina marka siddeetan neefaan saka lahayn fiiri afartan ay sakadii ku bilaabatay afartan hadday ku bilaabatay boqolkii lixdana afartankii dheer labaatanaa ku darantay siddeetan neef wey saka male kolkaa xoolo nool markay tahay ari iyo lo iyo geel lo waxaan idhi sakadeedii waxay ka bilaabataa soddon waxaa ku xigtaa afartan sagaal iyo soddon hadday tahay sagaalkan saka male waalwisqi cafwun heer dhaxaad laa sakaata saka laga bixin maa fi lawqaasi heer dhaxaadkii min kulli lancaam ar iyo lo iyo geel farqi male waalwaqsu waxaa la yidhaah huwa maa bayna alfariidatayn labada faral xoolaha udhexeeyawa oo faladii ninka yamliku hanta arbaciina shaatan afartan neef tajibu calayha afartankii waxaa ku waajibta shaatun neef arya ilaa an tabluqa intay ka gaarto micatu wacishriin intay ka gaarto faidaa saadad waaxidatan boqol iyo labaatankii neef hadduu ku darmo wajaba calayhi waxaa ku waajiba fiiha boqol iyo labaatan iyo kowgii shaataan laba neef arya oo kolkaa falcadadu tirada bayna alarbaciin afartankii sakada ay ka bilaabatay iyo waalmicati waalcishriin asdeetan naf tirada u dhaxaysa ayaa yusamaa waqsan tiro dhaxaad lagu magacaabaa walaa sakaata fiihi sakana male wahaakada sida ariga aan ku sheegnay fii awqaasi ibil geela heer dhaxaadkiisii balbaqariloodii lamid waaye wadaalika sababkana waxa waay liana anabiya suubanah sala allahu calayhi wasalama lamaa dakara markuu sheegay faraa'ida lancaam xoolaha faradyaalkay sakadooda ka waajibto kaana nabiga wuxuu ahaa yaquulu mid yira idaa balagad haakada hadday gaarto fa haakada fa waxaa warkii nabiga laga ogaaday ana alcadada tirada bayna alfariidatayn laba farad oo dhaxaysa laa sakaata sako inayn fiihi ku sugnayn ayaa meeshaas laga ogaaday saddex waxaa wa yudamu waa la dumaaya fi zakaati zake markii la joogo ninkii wuxuu leeyahay labaatan laxaad iyo labaatan riyood see la yeela waa la isku dara waa laga bixina kii la rabaa laga bixina ama kuu u badan yahay shan iyo labaatan neef oo idaa iyo shan iyo toban riyuu leeyahay neefaa la bixina kolka ariga labadiisa qaybood oo idiyo riyaa waa la isku dara yudamu waa la duuma fi zakaati sakadii gudaheeda aw waxaa la duma adaanu idihii ila almacaasi riyihii yaa loo duma liannahuma idiyo riyaha jinsun waaxidun aryaa laisku yihaha ganam a la isku yihahda wakadaa saas oo kalea aljawaamiisu gisidii ila albaqari loo duma loodii aan tuurta lahayn ee duurku jira gisida ahay haddii la dhaqdo loodii qunayde ciraabaa la yihaa iyo jawaamiis kolkaa lood aan quman ee tuurta leh iyo taan tuurta lahayn ee margiga siibnay waa la isku dara geela waa sidoo kale isna bukti laba kurus ley iyo mid hal kurusleh waa la isku dara ila albaqar waalibil geeli alciraab geel carabigii ila albukti laba kursoolihii yaa la isku dara waxoo dhanba daliilkeedii lisumuuli lafdi ljinsi jinsiga ereygiisii aa kulmina lahaa iyada fii qowlihi nabiga hadalkiisii gudihiisii sala allahu maxris allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye wuu nabiga yihi wa fii saa'imati alghanam ariga kiisii foofa idaa kaanad hadday ahaato arbaciina afartan neef ari fa fiihaa shaatun neef ari a laga raba wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama wuu yihi fii kulli khamsi dawdin shan neef oo geela kulligeed gudaheed shaatu neefarya waa qowli nabiga hadalkiisa fii kulli halaatiin uu yidhi soddon neef kulligood gudahood min albaqari tabiica laga bixina tembiha saddexaadna waa isu geegeyntii xoolihii jinsi ka mida jinsi kale laga kamila calaykum asalaam waraxmat afar kolka laba nin aa isku darsatay nin wuxuu leeyahay labaatan ninna labaatan waa la isku daray afartanay noqotay see la yeela hafar waxaa waaye alkhaliitaani labadii waxay isku darsatay idaa kaana hadduu ahaado kullun mid la arko oo minhuma labada nina waxay isku darsatay kamida yamlik mid la arka wuxuu haysaa nisaaban kana afartan ari uu lahaa kana afartan ari uu lahaa markaasay isku dareen yaba nisaabu wataxada raaciihima kolka xagga xooggaa ku yaraay xagga xoogga iska kaashadeeno hal qowsaan ay u qabteen kolka nin keliya labadiiba daajina wa marcaahumaa baaqiina hal meel wa wa muraaxuhumaa mooradii xeradii la gelinayeyna hal mid wa wa mabiituhumaa meeshay ku hoyanayeen muraaxii wey hadday maalinkiina xero daaqaan ma habeenkiina meel la keeno mabiituhumaa meeshay ku hoydaan intaba miduu noqday hal qowsaaraa daajina hal meelay daaqayiin hal mooraa la gelina meelay wada baryayiin ilaa toddoba shartay fuqahada gaarsiin jireen waalfaxlu waaxid waalxaalibu waaxid waa laga sii badbadiye hal ninaa lisa hal qooraa ku jira meelaa lagu wada lisa eelay cabbaan waxa waaye adigaa laba nin isku wax darsatay oo xoog xumo isu geysay sake ka dhumasho maa tuukhadu sakaatu sakadii waa laga qaadaa canhumaa labadoodii mujtamicayn iyagoo kulansan ayaa laga qaadaa hal neefaa laga qaadaa kolkaa neefkii iyagaa qaybsanayo midba nus uu bixina suma ka gada huma labadoodii hal neef haddii laga qaaday adii yataradaani yataradaani iyagaa isugu naqana bisawiyati jinnimo ay isugu noqonayeen miisaalka dhagayso faidaa kaana hadduu ahaado liaxadihima labada nin mathalan midkood arbacuuna shaatan afartan neef uu gaaru lahaa neefaan laga qaadi lahaa welil aakhari kii kale waaba kasii badan yahay tamaanuuna siddeetan neefuu leeyahay isna neefaan laga qaadi lahaa ilaa neefka labaad wuxuu imaana boqol iyo labaatan iyo kow hadday gaartee kan siddeetan uu leeyahay neefaa laga rabaa kanna afartan uu leeyahay neefaa laga rabaa haddii la isku daray boqol iyo labaatanay noqdeen hal neefay weli joogtaan ilaa neefka koobaad ku darmo kii karoondilay yidhaahiin iyadoo xalay dhalatay aan neef weyn la bixina oo laba neef ariha ah. yaa la bixina wailaakhari kii kale tamaanuuna sideetan uu leeyahay wa akhada saaci kiisa ka qaadihii wuxuu qaaday shaatan neef ariha ah. wuxuuna ka qaaday min shiyaaci saaxibilarbaciin kii afartanka lahay a neef laga qaaday khida waxunaqa saaxiibu samaaniin kii siddeetanka lahay ilaa kana afartan kana laba afartan sooma kolkaa neefkaan baxay laba qaybood waxaa bixinaa siddeetan le hal qeybna afartan laa bixina saana isugu noqonayan xisaab radda waa naqaa saaxiibu tamaaniin siddeetan lihii sulusay shaatin neef ari ah oo saddex loo dhigay labadiis qaybuu bixina wuxuuna ku naqaa calaa saaxibi alarbaciin kii afartan kalahay ee neefka laga qaaday korkiisa ayuu ku naqaa haadaa taasa wax loo maamula laakiin waa laba wax isku darsatay walaa yajuusu ma banaana aljamcu kulmin bayna alghanamayn laba ari la kulmiyo almutafariqayn ee awal kala daaqaayay oo kana siddeetankiisii gaaru u daaqaayay kana afartankiisii gaaru u daaqaayay mid la arkabana neefaa laga rabay neefkaas buuxuu mid la arka ka carara kolkaasay isku dareen taas maya ma la rabo walaa yajuusu ma banaana aljamcu kulmin bayna alkhanamayn laba ay dhexood la kulmiyo almutafariqayn ee kala tegsanay huruuban ka carari darteed min azakaati laga carara walaa tafriqatu lmujtamicayna ma banaana inuu sacigu yimaado uu yihaa aradigana arigaaga waa sideetan adigana waa afartan mid kasta neefaa lagu leeyahay eedabdaridiina maxaad ugu darsateen hadda kala bixiya oo laba neef kala bixiya la dhihi maa haddii awal iyaga dan iyo dacanimo isugu darsadeen walaa tafriqata kala soocid ma jirto almujtamica kuwii kulansana kadaalika saas oo kale daliilkeedii waa kan limaabaa u daliila jaa-a yimid fii kitaabi abibakrin sidiiq abuubakar kitaabkii uu qoray wixii ku yimid radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqda uu yihi walaa yujmac lama kulmiyo bayna mutafariq xoolo kala daaqayay lama kulmiyo walaa yufarad lama kala bixiyo walaa yujmac lama kulmiyo bayna mutafariqin mid kala bacsan walaa yufaraq lamana kulmiyo walaa yufaraq lama kala bixiyo bayna mujtamicin mid kala baxsan khashyata sadaqa sadaqadii ka xabsashadeeda wamaa kaana wixii ahaaday min khaliitayn laba isku wax darsatay fa inahumaa labadoodii yataraajacaan waa isugu noqonayiin wixii la qaaday ay isugu noqonayiin baynahumaa dhexdooda iyagaa xisaabtama bisawiyati jinjinnimo ay isugu noqonayiino xoolahooda qadarkaay isu joogaan ay ku xisaabtamayiin wallaahu aclam